wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacihi waman waalaa ama bacdu casharkan casharkii boqol iyo toban wey wuxuu ka mid yahay casharadii noo socday ku saabsanaa minhaaji muslim kitaabu lbacdaynu ku jirnay qismigii sanaad baabulmucaamalaad ayaynu maraynay waa kaala maraynay <clears throat> waxaa u dambeysay tabdululwakaalatu wakaaladii layswakaashaad buurta bifaskhi axadi tarafayni labada gees midkood inuu fasakhay ku burtaa wakiil iyo muwakila la yihaa ninka muwakil la yihaa ee wax wakaashay iyo ninka wakiilahee la wakaashay waatay nidhi cuquuddu waa qeybsantaa wakaalada marka waa caqdi jaa-isu darafay labada nin ka wax wakiishay iyo ka la wakiishay markay aqbalaan oo caqdiga guntame ka gadaan ay labadaba ka bixi karaan labin maaha ijaaradii iyo nikaaxii iyo baaxi oo kale oo waa caqdi laasimu darafay lagama bixi kara kaas marka midkan waa laa jaa-isu tarafayn kolkaa waxay ku burtaa wakaaladii tabdulu lwakaalatu wakaaladii waa burtaa bifaski axadi tarafayni labada gees midkood fasakhidiisa ay ku burtaa lahaa u wakaaladii fasakho uu yihaa ninkii la wakiishay waa ka baxay xaqdigiina waa fasakhay ama kii wax wakiishay uu yidhaahdaa waa la noqday xaqdigiina waa ka baxay waana fasakhay wakaaladii kow aw bimowti axadihimaa axadi darafay labada daraf midkood dhimashadii ayay wakaaladii ku burtaa wakiilkii hadduu dhinto la wakiishay ama muwakilkii wakiishay uu dhinto iyadiina waa buraysaa aw junuunihi junuuni axadi darafay kii la wakiishay hadduu waasho ama kii wax wakiishay uu waasho iyadana waa buraysaa aw bicasli lmuwakili awood dheeraada wey oo uu leeyahay ninka wax wakiis markaa ninka la wakiishae wakiilka isaga ma casbin kara ma wakiilka laakiin muwakiilka wakiilkii waa casbin kara aw bicasli lmuwakili kii wax wakiishay caslintiisa uu lilwakiili casliyo arrimaha afarta bay wakaalada ku burtaa lix faman wakala qofka qof wakaasha fii baycin inuu wax usoo gabo oo intuu badeeca u dhiibto badeecadan ii gadyira yira ama lacag uu dhiibtay badeecadiisoo gad buu yidhi qofkii labadaa midun wax u wakiisha laa yabiicu gadi maayo kii la wakiishay walaa yashtarii soona gadi maayo min nafsihi naftiisa ninkii ku wakiishay ee ku dhiibtay madiicda ama ku dhiibtay badeecada adigii haddaad noqoto ninka wax gadanaya marka albaayic walmushtari baa nin noqday lama ogolataa limaada waxaa weeye wayaxtaatu wakiilu ninka wakiila dadaala laga rabay kolka adigii haddaad labadii qofba noqotay oo kii badeecada rabayna adiga uu ku wakiishay ka ka gadana adigii aa tahay kolkaa daliilkii labadii dadaal inteed marini isku dhacaa meesha imanaysa kolkaa naftaada ka gedi maysid faman wakala qofkii wakiishaa qof fii baycin inuu wax gado aw shiraahin inuu wax soo gado laa yadiicu aw faman wukila qofkii la wakiishay fii baycin baa loo wakiishay badeeca loo dhibay wax soo gad baa la yihi aw shiraahin inuu isaga wax soo gadaa loo wakiishay laa yadiicu gadi maayo badeecadii walaa yashtarii soo gadi maayo min nafsihi naftiisa maya walaa min waladihi ilma uu dhalayna maya walaa min sawjatii naaguu qabana maya oo dadkaas isagaa aweliya naftiisa isagaa aweliya ilmihiisa isagaa aweliya naagtiisa isagaa aweliya iyaguna dadaal bay kuleeyihiin kolkaa qoladaana dadaal bay kuleeyihiin kii wakiilsadaee muwakilka ahna dadaal buu kuleeyahay meel isla geli kari maayaan labadii dhan mid unbuu daad raacaya kolka dadkaas waa ka gadi walaa minman qofna wax ka gadi maayo aan laa tuqbalu la ogolaanaynin shahaadatuhu wakiilka marag furidiisa lahum iyaga u marag furo alaslu waalfarcu alaslu waalfarcu shahaada isuma galaan kolkaan labadii ku dhashay ama ilmihii aada dhashay dadkii noocaas oo kale ahaa oo aadan u noqon karin maya iyaguna walaa minman dadka gadi maayo kana soo gadi maayo an laa tuqbalu la ogolaanaynin shahaadatuhu isaga marag furidii lahum iyaga uu marag furo aan la ogolayna wax ka gadi maayo kana soo gadi maayo sababkii buu hadda kuu sheegay maxaa jira liannahu wakiilkii yutahamu waa la tuhmaysanayaa bilmuxaabaati dheefin baa lagu tuhmaysanayaa ulilqaraaba qaraabadii dheefiyey oo qofkii wakiilka ama wakiilka ahaa ee wakiilka ka dhigtay inuu qofka taxadi ku sameeyo una dabaa xagga xigtada ama naftiisa ama ilmihiisa ama islaantiisa ama labadiisii waalid iyo dadkusan u marag furi karin taasaa lagu tuumeeya ka fogaashadaa daraaddeed inuu kuwa wax ka gadaba maaha liannahu wakiilkii yutahamu waa la tuhmaya malaxun baa loo qaadaya tuhmadu malaxun wey bilmuxaabaati dheefin baa lagu malaynaya ulilqaraaba qaraabadiisii dheefiyey wa mithlu lwakiili wakiil waxaa lamida fahaatii haadihi midaan gudaheeda almadaalib ee wadooyinka alwasiyu baa lamida washariiku waa lamida walxaakimu baa lamida wanaasirulwaqfi waa lamida haddaynu nidhi wakiilkii naftiisii iyo waladkiisii iyo naagtuu qabay iyo dadaan loo shahaada aqbalay midna waxba kama feecin kara kamana soo gadi karo intaa waxaa la wadaaga ninkii wasiya wasi baa laga dhigay ilmo agoon laga dhintay iyo dad naaqisa iyo majaaniin dadan dhinnayn oon dhammaystirnayn oo dhimanoo naaqisa aan dhammaystirnayn ayaa wasi looga dhigay umuurtoodii la yihi adiga maamul dadka waxooda markuu gadaayo kama wasigaa naftiisa iyo ahalkiisiiyo xaggaa wax uga soo gadi maayo ciladii waxidow la shariiku laba nin baa wax isla le markaa labadii wax isla lahayd midkood ka gadi maayo ahalkiisii iyo qaraabadiisii xaakimkii wax maamulayey ee magaalada xukumay sidoo kale wey naftiisii iyo ahalkiisii wax ka gadi maayo naadirulwaqfi waa la mid dad khayra ayaa guryi iyo maal iyo wax waqfay kuna waqfay jiha gaar ahaaneed kolku waqafka maamulaayo naftiisii la taxamuli maaha dankaanuu ka mas-uul yahay xil culus bay intuba hayaan marka xilkay hayaan jaanibkoodii allaha ku garabgalowa marka wakiilkii afartanna waa lamid waxaa lamida ah ninka wasya ee ilmaha goona loo dhiibo ama shariiga ee laba waxisole midkood walxaakim ka xukumaya beledka iyo naadiru lwaqf wa midlu wakiil wakiil waxaa lamida fii haadihi almadaaric arrimahan aynu sheegnay gudaheedana kula mida alwasiy almudaarib walwakiilu wa mithlu lwakiili wakiilkii waxaa lamida fii haadihi arrimahaynu soo sheegnayna kula mida almudaarib kii dhowtamaayin mudaarib waa ninka dhowtamaayaad u dhiibtay maal qardaa waxaad tiri tobankan kun qaado faa-iida ka raadi hadduu yidhaahdo tobankii kun aniga badarkayga iyo beertaydii baan ka soo gaday mudaarib waa ninka ninkaan la dhowtamaayo faa-ida wadeeg bay leeyihin nina xoogguu leeyahay wixii buu gacanta ku haya kolka adigii mudaarib ahaa naftaadii wixii ka gadi maysid suuqa weyn iyo dadweynahaad la dhexgalaysa maxaa jira xaggee faa-iida ka iman haddaad wixii lagu dhiibay aad tiraahda guryahaaga iyo reerkaaga iyo caruurtaada iyo haweenkaaga iyo xigtadaada haddaad geliso kolka sidii aad u dagaalami lahay eed u faa'iida jarin lahayd hoos bay u dhacaysaa qaraabanimadii aa ku jiidanaysa kolka almudaaribu kii dhowtamayey walwasiyu kii loo dardaarmay washariiku kii qofka wax lalahaa waalxaakimu kii degmadaba maamulaayey wanaadiru lwaqfi waqafka kii dhowraayey intuba wakiil bay la mid yihiin oo waxa ay gacanta ku hayaan ee xilkooda fuulo naftooda iyo ahalkooda la adimayaan toddoba waxaa wey laa yadmanu lwakiilu wakiil ma damaano maa daca wixii lumay aw talifa dhintay qofkan waa la wakiishay waxaa la yihi wakiil baatee hawshaa qabo wixii loo wakiishaas gacanta ku hayay waa lumay ama sa-aafo samaawi ah waa dhintay laguma le markaa damaanad maxaa jira isaguba markii hore waxa kan ninkii amiinka wixii uu ku jid leeyahay damaani maayo laa yadmanu lwakiilu kii wakiil ahaa ma dhamaana qaado ma gudo maa daaca wixii lumay gudi maayo aw talifa wixii dhintay gudi maayo shardi waxaa wey idaa lam yufarid hadduusan gabood falin aw yatacadda uusan xadgudbin fii maa kii uusan ku xadgudbin kuna gabood falin ukila isaga loo wakaashay fiihi maaga gudihiisa hadduu xadgudub yimaado waa side wain farada hadduu xadgudbo wakiilkii aw tacadda hadduu ku xadgudbo waa gabood falay farada waa gabood falay aw tacaddaa waa xadgudbay wixii loo wakiishuu ku gabood falay ama ku xadgudbay wuu dayacay waa ku dheelay fa calayhi cala alwakiili wakiil korkiisa waxaa damaanuma shay gudistiisa uu alla calumiyey aw amase tasixu lwakaalatu wakaala waa asaxda wakaaladii almutlaqatu la idlaaqay wax gaara haddaan lagu xirin ee la idlaaqa oo asaxaysa markaasoo kale fayajuusu tawkiilu wakaalashaa bannaan fii saa'iri alxuquuqi xaqiyaal dhammaantood gudaheed ay ku bannaan tahay alshakhsiyati ee shaksiga loo nisbeeyey sidaa markay u dhacdana fayatasarafu alwakiilu kii la wakiishay waa maamulaya fii saa'iri alxuquuq xaqiiqyaal dhammaantood gudaheed ee shakhsiyadii loo nisbeeyey lilmuwakili kii wax wakiisha uu maamulaya ilaa fii midli dalaaqi ma ahaane oo haddii dalaacyadii lagu dhiibo oo lagu yiraa dalaaqyadaa wakiil baad ka tahay adiga markaad rabta un ma dayn karaysid ee waxaad u baahan doontaa qofkii muwakilka ah iyo kuwa kisu iradadiis waa inuu ku yidhahdo qofkii inaan rabo qofkii inaan furaan raba ee fur kolkay raqbada iyo arrintaa kuu timaado maad furi karta haddii dalaaqa nooca lagu yiri asaan furidii lagu idmin laguna ogolaanin mahaynaysaasada almutlaqa aan waxba lagu xirin oon si gaaro laga dhigin fa yajuudu tawkiilu wakaalashaa banaan lisaa'iri lxuquuqi xaqiyaal dhammaantood gudaheeday ku bannaan tahay ashaksiyati loo nisbeeyey wixii qofka taabanayey alxuquuqu lcaama bacday xuquuq shaksiya waa laysu wakiilan karaa fayatasarafu alwakiilu kii la wakiishay baa maamulaya fii saa'iri alxuquuqi xaqyaal dhammaantood gudaheed ashaksiya ee qofka u gaarka ahay lilmuwakili buu u maamulaya ilaa fii mithli talaaqiba ma ahaane talaaq iyo wixii lamida id laabudda waxaan laga fakan karay fiihi dalaaqa gudihiisa min iraadati lmutalliq ka wax furaya doonidiisa aan laga fakan karaynin id laabudda waxaan laga furan karin fiihi dalaaqa gudihiisa min iraadati lmutalliqi ka wax furaya doonidiisa baa lagama maarmaana iyo wa casmihi ka wax furaya qasadkiisa uu caleyhi calaa dalaaq dalaaqa korkiisa u kasto aan laga maarmaynin dalaaq haddii lagu dhiibay furi ilaa ilaa miyo meeshii ka timaado oo ninkii mudaliqa ah uu niyoodoos doono adigana uu kusoo gaarsiyo ku yihaa adigii dalaaqa hayay wakiilna ka ah inaan qofkii furo ayaan go-aansaday saasaan rabaa sidaa dalaaqa markaa ka hor ma dayn kartid sagaal man cayana man cuyina man cayana qofka magacaaba lahu naftiisii muwakilahu kii isaga wakiishay ayaa wuxuu u magacaaboosu cayinay shiraaca shay-in kitaab minhaajulmuslima yaan ku wakiishay iisoo gad buu yidhi ka gadaal isagoo wuxuu keenay siiro wada laga yeeli maayo maxaa jira qofkii ku wakiishayba wuxuu bardhamay oo magaciisii sheegay oo gaar ahaaneed ayuu ku wakiishay khamiis iisoo hadduu ku yidhi sarwaal ma keeni kartid man ayana qofkuu u magac dhabay lahu isaga muwakiluhu kii wakiishay ayaa wuxuu u magac dhabay shiraa'a shay-in shay soo gadidiisa oo wuxuu yihi kitaab qur-aana iisoo gad shay la magacaabo gaar ahaaneedu u wakiishay laa yajuusu ma banaana lahu lilwakiil kii la wakiishay uma banaana shiraa'a hayrihi kii loo magac dhabay midaan ahayn inuu soo gado uma banaana hadduu soo gado sidee wey hadduu soo gado sidaa uu tillaabsado wakiilkii baa khiyaar yeelanaya wakiilkii khiyaar uu yeelanaya inuu ogolaado beeca oo tanfiid iyo ijaaso ku sameeyo iyo inuu buriyo labadiiba waa leeyahay famata shtaraa wakiilkii goortuu soo gado hayra maa shay waxaanan ahayn cuyina lahu loo bardhabay wixii loo bardhabee loo magacaabay waxaan ahayn hadduu wakiil soo gado falmuwakilu kii wax wakiishayba bilkhiyaar khiyaar qabidiisa wuxuu khiyaar leeyahay fii qabuulihi qabuulilbeyci beeci ogolaashadiisa uu fuliyo aw radihi inuu beeci naqo buriyo uu labadaba khiyaaru leeyahay wakadaa waxaa taas lamida in ishtara hadduu soo gado wakiilkii lahu lilmuwakili kii wax wakiishay wuxuu u soo gaday maciiban kitaab habkasaniima ii keenuu yihi kitaab aboor cunay ama tirtiran ama warqadihiiba qaar cad yihiin khadkiisa aan la arkaynin garab garaba shiilanun muuqanaynin waxaasuu ninkii keenay idan wax dhaliilanuu keenay markaasna waa sidaasoo kale khiyaar buu leeyahy inuu beeci fuliyo iyo in buriyo aw ictiqaataw wakadaa waxaa lamida ilaa waixtaatu lwakiil wakiil dadaalaa laga rabay dadaalkiiyuu ka tegay wakadaa waxaa lamida qos muwakilkii khiyaar yeelana in ishtaraa hadduu qofka muwakilkaa in ishtaraa hadduu gado wakiilkii wey lahu lilmuwakil kii wakiilshay wuxuu usoo gaday shay-an maciiban maciiban buu usoo gaday shay dhaliilan aw ishtaraa wuu soo gaday biqamni daahirin kada muuqata wey kitaab buu soo galay qur-aana toban riyaaluu joogay shan iyo labaatanuu ka soo bixiyey ama shan iyo tobanuu ka soo bixiyey ee kitaabka aada soo gaday qimigiisa waa macruuf wuxuu joogaa toban kolka haddaad gafto ood riyaal laba ku gafto maa wax la qaadan karo kow iyo toban riyaal laba iyo toban riyaal laakiin shan iyo toban ama labaatan ama shan iyo labaatan qiimigii suluskiisa ama niskiisa ama ka badan aada ku dartay markaasna muwakilkii khiyaaruu yeelana adaan qof fiicanahay aw ishtara hadduu wakiilkii wax soo gaday laakiin bigamnin kaduu ku soo gaday daahirin muuqanay intuba fa ina almuwakila kii wax wakiishay yukhayar waa la doorramaadiya fii daalika arrimahaas gudahooda laba mid ahaan bil inuu iska qaato oo ku wakiisha inay iska karaameeyo iska safro awi tarki inuu dhaafo oo sidaa waxaan kuma jiro labadaba waa leeyahay fa ina almuwaakila kii wax wakiishayba yukhayaru shareecadu la dooramaadinaya shareecadii baa ikhtiyaar siinaysa fii daalika arrimaha noocaasa gudahooda bilakdi qaadasha uu wixii qaato awi tarki iska dhaafin toban tasixu lwakaalatu biujra haddii qofkii la wakiishay ujra loo xadido oo la yidhaha hawshaasaa lagu wakiishay joornaatadaasna waa lagu qadaray waxba diintu kama qabsan nabadiyo canaw laakiin markaas iyadaa waxaa ku darmaaya wakaaladii laba shay taxdiid ulujra ujrada ninkan loo qadaray in la sheego la yihaah yowmiya waxaad leedahay labaatankaada riyaal ama tobankaaga riyaal ama soddonkaaga riyaal hawl adag baa loo wakiishay kolkaa soddon riyaal baad yoomiye leedahay wakiilna waat taxdiid ulujra wa bayaanu alcamali almuwakali fiihi labadaanaa ku darmaysa hawshan ninkaan loo wakiishayna lacag baa meeshii soo gashay waa in la xadeeyo oo waxaa sidaas iyo sidaasa ah darkaanaa toli ama waxaasaad qabani hawsha loo wakiishay gurigan shaqaalaha dhisa aada kormeeli idan camalka loo wakiishayna waa in la xadido joornaatada loo qadarayna waa in la xadido markaanoo kale labadaasa lagama maarmaana tasixu lwakaalatu wakaaladii waa asaxdaa biujratin jornaanta qabideeday ku asaxdaa oo qofkii ujratulcamal loo qadaro wayushtaradu waxaana la shardiya fiiha wakaalada ujra laysku wakaashay gudaheeda taxdiidu lujra joornaatada qofkaan la siina in la xadidoo la koobo hadhow mudan yuusan dhicin waa kuwa kiisha hawshaa qabo wanaxaana kuu fiirfiirin doonaa la-aan ku dhigin maha eber ma ahaan doontid waxaas waa la isku dhimana kontan hadduu qorshaysto midkan kana toban ku dalagalay waa la isku dhaca waa la kala fog yahay kolka ujihaada sheegtay waa magacaabaysa kana waa ku talagala tasixu lwakaalatu biujratin wayushtaratu fiiha taxdiidu lujra ujradii oo la xadido la koobo waa intaas la yihaa iyo wa bayaanu lcamali hawshii oo la hadeeyo hawshii almuwakali fiihi loo wakaashay ninkan wakiilkaa hawshii qabashadeedii loo wakaashayna magacaasayneeda hala leeyahay shan suuratu kitaabatihaa wakaaladii caqdi ay leedahay la dhigo ma xufida fara wamaa kutiba qarra amar eebbow kolkii la samaynayo cuquudu maali ah qoraal waa inuu jiro sidii daynkoo kale yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuhu waa amar in wixii la dhigo in rahan la sameeyo in markhaati la geliyo intaba qur-aan kariimkay ku soo aroortay waashiduu idaa tabaayactum baa soo aroortay wastashiduu shahiidayni min rijaalikum baa soo aroortay wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanu maqbuuda kolkaas shareecadu waxay la dagaalantay wixii buuqiyo muran ka dhalan lahaa laba muslim isku sheegi lahayd horay u moostay khataar bay nab ku siisay kolka waxaa maanta la xusuusan yahay beri waa la iloobaya kolka waa kuwa kishaarad maaha marka caqdigaas maaligaa iyo wixii la sameeyaba qoraal waa inuu jiro xaashi lala gaaro iyadaa marjica hadhow qof hadduu fududaado os wixii garan waayo ama ilduuf yimaado qoraalkii baa loo noqonaya kolka waa min baabi maa xufida farra wamaa kutiba qarra wixii la qoro waa sugnaana dul wixii laga qabtay waa iska luma suuratu kitaabatihaa wakaalada dhigideeda dhigitaanka ah suuradiisii waa kana bacda xamdillaahi tacaala wixii la sheega xamdiga eeba laga bilaabo wey bismi illaah walxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah intaa horta in la yihaaha waa iftitaaxa islaamiga ah meel kale warku ka bilaaban maayo haddii kale waxaa imanaysa baraka daro kullu amrin dii baalin laa yubda fiihi bixamdi aw bismi illaah aan lagu bilaabin fahuwa abtar mid khayr la ow bacda xamdiillah eebbaweyne mahadiisa mahaddaas ka gadaal taalaa korahay waa kan kolka maqsuudkii la qorayey muqadamada iyo bisinka iyo salliga iyo candiga waa macruuf la daljamee qofka cibaaradu rabu isticmaalaya laakiin ha muuqato in eebba lagu maxdiyey in bisinkii la cuskaday in nabidii lagu salliyey ha muuqato ka gadaal waatan cibaaradii la qori lahaa tan iyo wixii lamida waxaa laleeyahay laqad wakala fulaanun waa muwakilkii ninka hebel hebel hebel ya wuxuu wakiishay fulaanan hebel hebel hebel saddexdaa magac waa la sheegaya goortay wakaaladu dhacday ee kana wakiilanayey kana wixii loo wakiishay aqbalayey wahumaa labadooda goortay iswakaalanayeen fii sixatihimaa caafimaad qabidooda gudaheeday ku sugnaayeen ka wax wakiilanaayey caafimaad buuxuu qabay ka la wakiilanaayey caafimaad buuxuu qabay wahumaa labadooda fii sixatihima caafimaadkooda gudihiisay ku sugnaayeen wa kamaali caqlihima ama waa miyir daboolaayeen walaxasi ka aha lama laha wa kamaali caqlihima labada iswakiilatay garaadkooda garaadkaas sanaantiisa ay isku wakashay garaadkooda iyo buux dhamaysteen wa kamaali camlihimaa labadooda garashadooda garashadaa kaamilnimadeeda wa jawaazi amrihimaa laba nin oo mutlaqu tasarufa oo taabaguri ahaayeen amarkooda waa fulayey wax maanica oo dhaliila oo sharciya oo hortaagnaa markii ma jirin wa jawaazi amrihimaa amarkooda amarkaas banaanaantiisa ayaa waxay isku wakaasheen an yaquuma la wakiishay uu isu taago lahu ka wakiishay bikada arrinkaas waa la xusaya an yaquuma alwakiilu wakiilkii inuu isu taago lahu lilmuwakili kii wakiishay bikada arrinka noocaas iyo noocaasa ayuu ninka kan inuu isu taaga ogolaaday hadduu kii wakiilka ahaa ogolaaday inuu isu taagana waqabila almuwakil kii wax wakiilanayeyna waa aqbalay oo kalsoonidiisii waa bixiyey almadkuuru la soo xuusay alwakaalatu aqbalay waan qaraha waana sugo haddii hawshaas la ii qabana waxba kama qabu yidhi bacda an ashhada hadday wakiilkii iyo muwakilkii kii wax wakaalanayey iyo kii la wakiilanayey hadday mashiyeen ay marageliyeen ka gadaan calayhaa wakaaladii korkeeda fulaanan fa fulaanan laba markhaati waa inay joogto laba markhaati inay joogto bacda an ashhada almuwakil oo kii wax wakiishaya iyo walwakiil kii arrinta loo dhiibaya hadday marageliyeen ka gadaan calayha wakaaladay sameeyeen korkeeda fulaanan hebel wa fulaanan hebel labadaanay markhaati ka dhigeen wadaalika arrinkaas markuu dhacay bitaariikhi kadaa bishaas maalintaas saacadaas meeshaas arrintaydu sidii baa la wada waqacayaa marka ha asulxu meeshaas waxaa ku dhamaatay wakaalad ka gadaalna waxaa bilowday sulux suluxii baa bilowday oo shan bay ahaayeen markaa shantii intoodii badnay waa soo sheegnay maadadii toddobaad fi damaani waalkafaalati waalrahni waalwakaalati waasulxi intaasaa iskula jirta almaadatu saabica maadadii toddobaad damaankii waa ka hadalnay gudidii wax la gudayay kafaaladiina waa ka hadalnay fahantii oraartii waa ka hadalnay wakaaladii garabtaan dhamaynay waa sulxu oo shantii u dambeysay fii maadadii saabica ku soo aroortay saasuu haada kugu tusaayaa waa markii sanaadu asulxu is-afgaradkii laba muran ka dhacay lays waafajinaaye lays afgaradsiinaayey marka asulxu jaa-izun bayna almuslimiina qowlkii rasuulka sulxa muslimiinta dhexdooda waa banaan yahay bal qur-aanka sulxii waaba ammaanay waana amray markuu qur-aanka sulxu ammaanay waasulxu khayrun buu yihi fii suurati nisaa waasulxu khayrun labuu ka khayr badan yahay muran iyo dood iyo jaqjaq lagu wada socdo suluxa ka roon kala go la kala go la dhintaana suluxa ka roon markaan labadaba ka khayr badan fi tamaadii shaqaaqi waalkhilaaf muran iyo lagu taagnado waktiga lagu lumiyo iyo kala go labadii ay kala dhintaan labalaba sulxa ka khayr badan kolkaa qur-aanka waasulxu khayrun saasuu ammaanay ilaahna wax badan buu qur-aanka ku amray muslimiinta waxaa ka mida min dalika qowluhu tacaala fataquu llaha wa aslixuu daata baynikum fii suurati alanfaal fataquu llaha wa aslixuu daata baynikum wafii suurati lxujuraatna inama almu'minuuna ikhwa faaslixuu bayna akhawaykum laa khayra fii kahiiri min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas idan asulxu jaa-izun bayna almuslimiin qowlkii rasuulka ilaa sulxan axalla xaraaman aw xarama xalaala lama rabo waa la suuxayaa inta la yiraa inuu sulxi shareecadii kasoo horjeedsa maaha markaa sulxu shareecada kasoo horjeeda oo wax eebba xarimay xalilaya ama wax eebba xalilay xarimaya ama wax eebba u xalilay xarimaya ama wax eebba xarimay ama u xalilay xarimay kaas lama ogola kolkaas sulxi ayaa baabka kan aad baa markaa muslixiin loogu baahan yahay markaasaa haddaadan muslix noqonin maxay noqonaysa mufsid baa noqonaysa wax labadaa u dhexeeyaana male markaasaa eebba labadii kale sheegoo yihi wallaahu yaclamu almufsida min almuslix qofka wanaagga ka shaqaynaya iyo qofka dunida hurinaya gubaya eebba waa kala yaqaana kolka wacdiiyo waciid ay isugu jirtaa kan muslixa abaalgud ah, baa eebaagsi u yaal kan mufsidka ciqaabbaa u yaal wallaahu yaclamu almufsida min almuslix waa kala yaqaanaa asulxu iswaafajintii labadii la iswaafajinayey muslim sulxa wey tacriifuhu ka waxaa laga bilaabay tilmaantiisa guud si loo garto wixii kadib axkaama ee soo aroorta ee baroorta isaga in la garto wey kagadaa aqsaamtiisa iman doonta xukunkiisana waa iman doonaa tacriifuhu asulxu waxaa sulxu la yihaa caqdun heshiis la guntay waxaa caqdigaa la guntay bayna mutakhaasimayn laba qof oo muransan dhexdooda caqdi laga sameeyey caqdiguna waa maxay yutawasalu waxaa lagu gaaraya bihi caqdiga ilaa xallil khilaaf muran furfuridiisa khilaafkii labada qof ka dhexeeyey ayaa la furfuray baynahumaa dhexdooda kolkaa tacriifkiisu waa asulxu caqdun heshiis la gunto wey bayna mutakaasimayn laba murantay dhexdoodna heshiiskaas laga gunto yutawasalu laguna gaaro bihi caqdiga ama sulxi waxaa lagu gaarayaa ilaa xalilkhilaafi is-afgaran waagii furfuridiisa baynahumaa dhexdooda yaallay marka sheekha mihaal buu kugu daray taxriif mihaal lagu daray markii marka u caddaanayo wadaalika sidaana waxaa wey kaayada iyo shaksun qofba inuu sheegta wey calaa aakhara qof kale korkii wuxuu ku sheegtay xaqan wax jid ah qofkaas hebela jidkaas iyo xaqaasaan korkiisa ku leeyahay uu qof sheegtay yactaqid kan wax sheegana wuxuu qalbiga ku hayaa annahu isaga wax inuu yahay saaxibuhu saaxiibulxaqi xaqaas isaga anigaa le kolka nin been ku doodayo mehe waana ictiqaadsan xaqan inuu leeyahay marka inuu yihaaho ninkaas walaalkaya ee mudaca caleyhiya ee hebel hebela xaq sidaasa oo aniga aan leeyahay baan korkiisa ku leeyahay intaas markuu muddo iga yihaah ninkii mudaca caleyhigaa aan jawaab ka rabna jawaabtu waa maxay waa igu leeyahay iguma le labadaasaan ka rabna iguma le hadday noqoto meesha sulx ma imaanaayo maxkamad la-aado ur waa igu leeyahay laakiin wixii waxaan bixin kara malaha ama shakiyaa igu jira markaa sulxu bacdal dalkaasuu fiican yahay taas nafteeda oo sulxul inkaarka ah ninkii markaa dad reeba oo wax isku fara oo xisoona wale waxaan wuxuu igu sheegana waa toban shilin toban shilin maxkama intii la igeyn lahaa tobankiina waa ku tuuraya laakiin ammaanaan ka helo waa noqon kartaa iyada nafteeda fayuqiruhu kii wax sheegtay waxaa u qiray almudacaa calayhi kii wax lagu sheeganayay korkiisa ayaa u qiray oo wuxuu yihi wuxuu sheeganayo licadami macrifatihi inuusan aqoonin bihi shayga lagu sheeganayo waxaas inay jiraan iyo in kale shakibaa iga jira kolkaasuu fa ninkii ninkii kala heshiinaya calaa juz-in gobol minhu kamid ku sheeganaya boqol riyaal buu ku sheeganayey kolka hadduu yihaahdo boqolkii riyaal aniga si aheyd garan maayo laakiin waa laga yaabo xogaa aqraar baa laga helay war waayahay ninka wixii uma muuqdaan awal baa gabood fal dhacay oo waxaa kan goortii la isdhaafsanayey nooc u ahaaba baa gaboodfal la sameeyo qoraal iyo markhaatiye raan baa laga tegay wailaa wixii waa sugnaanla idan laba geed hoosood baa lagu heshiiyey afkaa la isu dhuudhuubay nuunuubaa la yihi baa la kala tegay garan maaha waxaa nin keliya ikraar ahayn ninkii waa wareegeysanaya inaan ka qabana kama waramo inaanan ka qabina kama waramo waxaasaa meesha yimid kolkaasu waxaa lagu maslaxaya warwaa yahay boqolkiiaad sheeganaysay ninkii xoogaa madmadooba uga jiri adiru sideetan qaado labaatana iska dhaaf saasoo kale fa yusaalixuhu wuxuu kula heshiina calaa jusin gabal minhu xaqii ka mida muxuuna u yeelaa itiqaa-an ka dhowrsasho lilkhusuuma muran iyo walyamiini dhaar iyo allatii dhaar talsamuhu ku laasimaysa fii xaalati inkaarihi hadduu diido wax lagu sheegtay ama ninka waxaa samaynaya muddacaa caleyhigiin war waxaanu sheeganaya kama warame inay jirtana waa laga yaabaa boqolkuu igu sheeganaya ha iga daayo aan siiyo toddobaatan iyo lixdan sideetan an wax umsiiyo waxa iga dhimo saasaa marka musalacadii ku dhacday saasoo kale wadaalika kaayada iyo shaksun qofi inuu sheegto calaa aakhara qof kale korkii oo xaqan ku sheegto uu yactaqidu maskaxdiiyo maanka ku hayo annahu kaxu sheeganaya inuu yahay saaxibuhu saaxibu lxaqi xaqiin inuu saaxiiba fa waxaa u almuddacaa caleyhi kii korkiisii wax lagu sheeganayey licadami macrifatihi aqoonsigiisii la-aanteed uu bihi wixii yaqaan qofan yusaalixuhu kolkaasuu koladii siiyey calaa juz-in gobol korkii minhu kamida xaqii uu sheeganayey itiqaaan ka dhowrsasho u lilkhusuumati dad buu ka dhowrsanayaa hadduu inkiro wixii diido maxkamay noqonaysa kolkaa bilays iyo maxkamo iyo qaali dhibaatada intaan mari lahaa heshiis baan garaya lilkhusuumati muran iyo walyamiini dhaar allatii dhaar talsamuhu ku laasimaysa isaga iyo khusuumadii fii xaalati inkaarihi waxaan hadduu inkiro oo yihaa xaq ad igu leedahay iyo waxaan ka wadaa lama arko dhaaraa imaanaysa markhaatiyaa imaani dacwaa imaani maxkamaa ikhwaani akhyaaraa fariisani dhibaatadaas marka in laga badbaado tacriif iyo mihaal wada jirow laba xukmuhu shareecadu maxay ka qabtaa xukmuhu markaad maqashid axkaamta fiqigu waa shan keliya wixii la arkaba shan xukun mid buu qaadanaya waajib inuu noqdo xaraam inuu noqdo karaaha inuu noqdo manduub inuu noqdo mubax inuu noqdo alaxkaamu alkhamsa la yihi kolka wax la arkaba xarakaadka iyo sakanaadka basharka oo dhan intaanaa imaani waxaad samaynaysid waxaad sheegaysid ma waajibba ma xaaraamba ma karaaha ma sunna ma mubaaxba shantan xugum kolkaasuu xukees ka qaadanaya madaxu madaxu xukunkaasuu siiyey walow qur-aanku uu ammaanay amaarnaa ku bixiyey taqwadii iyo arrimihii waaweynaa lagu xilay fataqullaha waaslixuu daata baynakum haddana fuqahada waxay u arkaan inuu jaa-is yahay xukmuhu xukmu sulxi sulxa xukunkiisa fiqigaa asulxu in labadii lays siiya jaa-isun waa banaanyahay daliilkii waa kana liqowlihi eebaweyne hadalkiibaa u daliila tacaala korhaye kolkaa sheekha sulax hadduu waajib ka dhigo oo uu soo arooriya ayaadkii awaamirta soo nabad ma ahadee faaslixuu bayna akhaweykum oo kale faaslixuu baynahumaa oo kale kolka hayaadkii amarka inuu soo arooriyo wujuubna ku sheega sulxi isaguma yeelin wuxuu yihi waxaa la labadii isqabtay wain imraatun khaafat min bacliha fii suurati nisaa wain imraatun khaafat min baclihaa nushuusan aw iraadan falaa junaaxa calayhima an yasalaxa qiraw an yuslixa qira kalway baynahumaa sulxan wasulxu khayru kolka falaa junaaxa nafyul ismiga uu sheekhay ka fahmay ama laga qaatay inuu mubax keliyata yahay falaa junaaxa labada isqabtaa korkood ma aha an yasalaxa inay heshiiyaan naagta hadday aragta ninka oo ka hanqal taagaya aan ku qanacsanayn u googoynaya hadday aragtid warmaqu nidi haddaad habeenkaad ila baryi lahayd ka baqata ama biilkii yaraa in qaadanayay bil iyo baryo kaama rabe cismadii ha joogto meelan wakhtigan aadaa male waa waa yeelay isku gabownay kolka culaysaad ka cararaysana waa kaa fudaydina adigana cismadii iska hay caruurtaydaa ku dhex jiray iyagaa ibeelayo la noolaanayo adigana nabadaada gal hadday tiraahdo wax ka fiican male hadduusan ninka intuu hudadii iyo dhaqankii iyo wanaaggii lasoo marayo tixgeliyo uu qofkii u dulqaataa bay xooga jirkeedii dabcoy waa yeeshay iyadana waa kasii fiican tahay kolka haddii ay labadoodii waxaas arkaan falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda maaha an yasaalaxa inay labadoodii heshiiyaan baynahumaa dhexdooda sulxan heshiis wax dembiga ah oo ka soo gaarayaa male haddii naagta xaqa idii rido ama ninku tanaasul sameeyo oo xaqiisii ka soo dabco waa wax wanaagsan kolkaasaa eeba yidhi wasulxu heshiin la heshiiyo ayaa khayru ficnaan badan min atamaadi cala ashaqa khilaaf korkiis lagu taagnaado aw ajacwalla kala yihaaho midba albaab ka baxo suruxaa ka fiican anisaw daliilkii sunnadana wa qowlu rasuul wa qowli rasuul suubane hadalkiina waa u daliil sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya uu rasuulka yihi asulxu heshiin bayna almuslimiin muslimiinta dhexdooda ay ka heshiiyaanba jaa-isun ficnaan badan ilaa sulxan oo aan ficnayn moogiye xarama xalaalan u xalaalo xarimay aw axalla xaraaman ama u xaraama abuu daawuud iyo tirmidi intay wariyeen baa weliba imaamu tirmidi saxiix ku sheegay asulxu heshiis beyna almuslimiin dadka muslimiinta dhexdooda ka dhaca jaa-isun waa banaan yahay ilaa sulxan oon banaanayn ma ogiye xarama xalaalan waxalaalaha xarimay aw axalla xalaaleeyey xaraama waxaan banaanayn aqsaamu haddaan taxriifkiisii iyo xukunkiisii labadaba ogaanay qaydihiisii baan u baahannahay saddex buu u qaybsamay halaatha aqsaamuhu aqsaamu sulxi sulxa inta qaybays noqon karo inteed meeluu ku imaan karaa saddexuu ku imaan karaya lisulxi sulxu wuxuu leeyahay fi lamwaal xoola lagu suluuctamo halaathatu aqsaami saddex qaybood alaa muranka wuxuu ka dhaco wuxuu u badan yahay maalka kolka tacaamulka maaliga ah ayaa murankuusu dhaca isagaa saddex qaybood lisulxi wuxuu leeyahay fil amwaali maalyaal gudahood ku soo arooray halaathatu aqsaami qaybiyaal saddexa wahiya kow waxaa wey asulxu heshiis cala aliqraar berid korkeed ka u fiican kow wasulxu maca aliqraar waxaa weeye qofkan qofkan wuxuu ku leeyahay ee uu ka qabo waa ogol yahay muranba kuma jira taas laakiin arrimo kalaa jiro ama tabaxumiyo alasaas oo kalea ah. waa ka ugu wanaagsan kanna waxaabuu sheegtay muddacigaa mudda caleyhigiina waa qiray laakiin tabarxumuu ku durdaartay iyo awood la-aan kaas waxaa la yida asulxu cala aliqraar kolka war muddadii xoogaa ugu dar muslimaa dhex galay ninkaan wax diidana kala xumuu sheeganaya muddadii wax ugu dar ama qadarkii wax kari sulx saas ku yimaadaa ka ugu qiimi badow kow asulxu heshiis cala aliqraar ogolaasha korkeed lagu heshiiyow waa huwa sulxu maca aliqraar waxaa la yihaa ayadaciya shaksun qof inuu sheegta wey calaa aakhara qof kale korkii xaqan uu ku sheegtay jid fayuqiru kii lagu sheegtay qiryay lahu kii wax sheegtay bihi xaqii u fayuqiru kii wax lagu sheegtaa wuxuu uqiray lahu lilmuddaci kii wax sheegtay bihi xaqiiyuu uqiray waa runtaa wiy kolkaa fayuctiya wuu siiyey wuu isagii almuddaci kii muddaciga ahaa shay-an buu siiyey wuxuu siiyey musaalaxatan heshiin ayuu siiyey kii muddaciga ahaa baayii mar haddaad qirtay tabar xumana sheegatay kistaasna waa ku siiyo waa kuu dhaafay intaana waa inaqaysa fa yucdiya wuxuu siiyey hu kii muqirka ahaa ee wax lagu sheeganayey almudda kii wax sheeganayey maa shay-an wax uu siiyey musaalacatan heshiis buuna u siiyey xaysu lam yunkir nar hadduusan dafirin calayhi midka wax sheegtay korkiisa xaqahu hadduusan ku dafirin is ogolaaday ruuxii waa ogola waa igu leedahay laakiin iga daba kiina kolkaa in wax u dhaafo waxna ka qaado sulxu cala aliqraar baa kaa layihi asulxu cala aliqraar mihaalkii waa kanba ka an yadaca kii wax sheeganayey inuu dejiyo wey canhu kii wax lagu sheeganayo xaggiisa bacda dayni dayntii qaarkeeduu ka riday aladii daynku aqara kii lagu sheegtay u qiray lahu kii sheegtay bihi daynka aw yahibahu inuu u hibeeyo wey bacda alcayn cayntii qaarkeed aladii caynu ictarafa ka wax lagu sheegtay ogolaaday lahu cayn lahu kii wax sheegtay bihaa caynta wey hadduu yidhaahdo neefkan lamaan waa runta adaale waanaa ku haaye waana ka neefkaagii canu ka neefka weyna ka qaata sidaasoo kale wey ama labadan go-adaa leh waxaad yeeli marka midna isi kaasna adiga qaado sidaasoo kale inuu yeelow kaa yadaca inuu dejiyo kii wax sheeganaya saaxibulxaq ahaa baa dejinaya canhu kii wax lagu sheeganaya xaggiisa ayuu wuxuu ka dejiyey bacda dayni deyntii qaarkeeda aladii daynu aqara kii wax lagu sheegtay qiray lahu ka wax sheegtay wuxuu u qiray bihi deynka aw yahiba kii wax sheegtaa hibaynaya ukii waxaa lagu sheegtay bacdalcayni cayn qaarkeed buu hibeynaya aladii caynu ictarafa ka waxaa lagu sheegtay qiray ogolaaday lahu ka wax sheegtay bihaa caynta aw insaalicahu wuxuu kula heshiinayaa bishayin wax u aqara bihi qiray min gayri jinsima jinsigiisa keyrkii aqara bihi uu qiray oo hadduu yihaahdo masalan waxaad igu sheeganayso lacag ma ahayn boqol riyaal lama heli karo reer baadiyaa labada neef ariga qadow iyaduna labad weyn oo kolka cayntii lagu isu sheeganayey maahe mid kalena waa lagu suluxtami karaa kaayaqira iyaduna aw amase yusaalixa waa inuu la suluxtamo kii wax lagu sheeganayey kii wax ku sheeganayey maa bishayin kula suluxtamay aqara bihi uu qiray uu yihi boqolkii riyaalad igu sheegatay waa runta laakiin min kayri jinsi ma shay jinsigiis keyrkiisuu kula suluxtamay wa aqara bihi qiray lacag bay ahayd maalan laba neef ariguu siiyey ama dharba ahaa dhowr daaqadood buu ka qabay qorwaajiye dharkaas labadan jawaana masikada qaad ama neef geela ayuu ku sheegtay wuxuu yihi neefkaas waa jiray labaatan kan qaad wahaa kolka jinsigu uu ku sheegtay keyrkiis in lagula sulxutamana waa banaan tahay aw yusaalicahu wuxuu kula heshiiyey arrinta inay ku dhammaato bishayin wax wa aqara bihi qiray min kayri jinsi maa aqara bihi ku qiray si badan ahayn si badan qaado saasaa marka arrintii ku dhammaatay waana adkaan lahay hadduu wixii uu ku lahaa keliya joogsado oo siraa waxyigii waxaan ahayn ma rabo wixiisana marka aan gacanta lagu haynin marka war waxaagii waa lagu qirsan yahay gacan laguma hayo warkayuusan naga badanin waxaan qahdo oo waxaagii lamida mitaalkii kaa ayaa qirla inuu qofkii qiro lahu kii wax sheeganaya wuxuu u qiray bidaarin wuxuu yihi guri dhanaan kugu ogaa oo alle kiina waa qiray waa runta gurigaagii anigaa gacanta ku hayay saanuu gurigii ku lumay anoo gacanta ku haya in soomaali taasay maanta ku badan doonto loo malayna masiibooyinkan hadday degaan guryo badan iskula soo baxa dhibaato kalaa bilaaban doonto mutaabacadaa dhici doona hadday masiibadan hadda laba masiiba hadda meeshay jirta baadiyo biyo waa lalaaya wax dhuuntii la mariyo qofka markuu baadiyo biyo la-yahayna guriga wax kala ka fakirima nabadgelyana waa lalaaya dhuuntaa la isugu suba qofka markuu naftiisu cabsoona wax kala weydiin laakiin labadaa hadday xallisumaan oo nabadgelyana la helo waxoogaa cadbaarana baxaan wax gaal banaan ka keenay lagu baahi bixi mahaa xoogaa dhulkii haddii la qabto oo arrintan tegto markaas mutaabaca imaanaysa gurigeygii inteed ku ogeyd waxay xageed geshay dhibaato kala imaanaysa kolka daaruu u qiray kolkaasuu fa yucdiyahu wuxuu siiyey kii daarta uu u qiray daraahima silimo daartaadi wax kama dhaqnee kontonkan kun qaado ama boqolkan kun qaadow isbasaa la siiyey nabad wey hayaqirla inuu u qiro lahu isagii bidaari aqal inuu ka hayuu u qiray fa yucdiyahu ka gadaal wuxuu siiyey daraahima shiimo aw yaqira lahu wuxuu u qiray bidaabatin farasuu ka hayay war faraskii waadigii hayay intaas ku dambeeyey war faraskii aniga ahaayo sugu baaba-ay ama waa gatay ama si kaluu noqday iska dhaa faraskaas warkiisa shantan daaqadood qaado aw yaqira lahu waaba inuu u qiro bidaabatin neef xoolaa ayuu u qiray kana ku sheegtay kana u qiray kolkaa fa yucdiyahu wuxuu siiyey sawban maro masalan iyo wixii lamidow sulxaas waxaa la yihaa asulxu maca aliqraar ba waxaa weeye asul hocdal inkaar tanaa yaaba ninkan ninkan boqol riyaal ku sheegana kana allahi alluu taagany boqolaad leedahay awiya maalintoona ma arkin kaa sulxaad macalinkaan ma banaan yahay ma banaana ayaa muran sababtu waxaa wey hadduusan kan wixii ogolay lagu sheegtoon iqraar ba jirin labadooda mid baad dulman bay noqonaysa oo ama kanaa boqolu saqamin la saaraya ama kanaa boqol ka maqan laga duudsinaya idan saasoo kale suluxas baa laga wanaagsan yahay maxkamo inta la geeyo markhaati iyo dhaar iyo ikraar la raadiyo labadooda un la kala reebo laakiin sulxusaas ku imaanaya baasulxu cala alinkaar dafirid korkeed lagu sulxtamo waa huwa sulxu macalinkaar waxa wey waa qeybtii labaade anyadaciya shaksun qofi inuu sheegto calaa aakhara qof kale korkii xaqan siduu ku sheegtay fayunkir waa dafiray almudacaa calayhi kii wax lagu sheeganaya korkiisa aa yihi allah alla awa ma arkin maalin ma arkin waxaad igu sheeganayso marka meeshaasi waxay noqotay hadal hadal ku taag uma ka gadaal yusaalixuhu waa la heshiiyey biicdaai shayin shay siintiisi ayuu markaa kula heshiiyey oo marka shaygaad siinaysa maxaad ujeedaa liyatarruka inuu midkaan muddaciga ah ka tago u sheegashadiisa boqol baan kugu leeyahay iyo murankiisa war waxaad igu leedahay lama arko ma ogoli asagase sulx waa ogolahay adeeroo labaatankaa riyaal qaado jidka baabuur ku raac igana daa hadduu kaa yiraahdo uma yusaalixuu wuxuu kula heshiiyey biicdaai shayin shay siintiisa liyatruka inuu ka tago u sheegashadiisa oo wayuriixahu inuu u raaxeeyo min alkhusuuma muran iyo walyamiini dhaar alatii yamiin talsamuhu laasimaysa cinda alinkaar tafriidda agteeda dhaarta iman lahay iyo waxaasuu naftiisa ka furanaya kolka intaan dhaaran lahay adiqaja jecin lahay wafti iga lumin lahay meel baasi geyn lahay station iyo maxkamo waxaan yarqaaday orosnabad adag iyaduna waa banaan tahay sulxu macalinkaar fuqahada qaar baa diideen jiimkii saddexaad wey asulxu calaa suukuud ilaa saddex shay unbaa ka suura gasha muddaca caleyhiga goorta uu mudacigii sheegtay xaqiisii oo siri war boqol riyaal baan kugu leeyahay waa runtaa inuu yiraa oo iqraara igu malihid oo inkaara uu aamusay kolka mana iqraarnama samayn inkirnama samayn mana dafirin mana ogolaanin aamuskaa marka waa darajadii saddexaad saddexdaas sababood buu sulxu ku yimaadaa waa saddexda erey ee suuragala asulxu heshiid calaa sukuuti aamus korkii lagu suucdamo wahuwa waxa weeye sulxu calaa sukuut ayada iyo shaksu qof inuu sheegto calaa aakhara qof kale korkii xaqan inuu ku sheegto wey oo fayaskut waxaa shir iska yiri almudaca calayhi kii korkiisa wax lagu sheeganayey ayaa iska aamuso falaa yuqiru wixii lagu sheegtay ma qirinoo ma ogolaanin walaa yunkir mana dafirinee ma diidin fayusaalixu kolkaa waxaa musaalaxa samayna almuddaci kii sheeganayay wax eelaha boqol riyaal baan kugu leeyahay bishayin wax xataa yusqid ha ridee dacwaahu dacwadiisa owa yadrug ha ka tago mukhaasamatahu la murmidiisaw intaana waa aqsaamtiisii saddexdaa qaybood nawaa-u qaybsama afar axkaamuhu axkaamu sulxi sulxa wayaalkiisi axkaamu sulxigiina waxaa weeye kow asulxu calaa shayi shay korkii lagu suluxtamo shaygii almudaca la sheeganayey lacag baa laysku sheeganayey bikayri alakhdi qaadasho keyrkeed minhu isagii la qaato misaalkii kalbayci beeciiba wey fii maa kii gudihii yajuusu bannaan iyo wamaa kii yamtanicu reeban iyo wa fii saa'iri axkaami ilbayci beeca xugumyaalkiisa dhammaantood gudahood ahna min araddi naqida walkhiyaar door qaadasho filqabni kada haddii wax lagu gaday qofkii uu door qaato inuu aqbaliyo inuu beeca isburiyo washufca labadii wax islalahayd hadduu mid wax gato inuu kii qadarkii uu kii qaatay intuu dhiba wixiisii ceshado fii maa kii gudihii lam yuqsab aan la qaybinin kolka falow idacaa shaksun qofkii hadduu sheegto calaa aakhara qof kale wuxuu ku sheegtay daaran oo wuxuu yihi guri daaro cimaara ayaan qofkan ku leedahay fasaalaxahu kolkaasuu la suluxtamay bihawbin maro washtarada calayhi korkiisa wuxuu u shardiyey allaa yalbasahu inuusan maradii iranin fulaanan hebel lam yasixa sulxu sulxaasoo kale asixima haddii aan guri kugu sheegtay dhari siisay dharkaadii siisay inaad adiga maamushid oo tiraad hebelna ha ka gadin hebelna yuusan xiranin saasna ha yeelin subaxaas madax saxi ma aha waxaa weeye labadeenna aynu kala bacno kolkaan kala bacno adigana dacwadaydii iyo sheegashadaydii baad ka badbaadi anigana wixii aan kugula socto maadaysiisay anaa ku shaqale saan yeelayo adiga kuma shaqalihid wey falow idacaa shaksun qofkii hadduu sheegto calaa aakhara qof kale korkii oo fasaad guri haduu ku sheegto fasaalaxahu kala sulcutamo bishoobin dhar washtarada uu shardiyo calayhi korkiisa allaa yalbisahu dharkii inuusan xilan fulaanan hebel ninka la yida lam yasaxa sulxu ma asixin liannahu suluxa yakuunu kalbaci buu noqonay oo waa iyada oo gurigii dhar lagu gado kala yay lamid tahay liannahu suluxaas yakuunu wuxuu ahaanaya kalbaci kale idaa shtarada hadduu shardiyo fiihi beeca shardun hadduu shardiyo mukhilun dhimaya bilcaqdi heshiiska ma banaanay kana sidoo kale ma asaxayo walow idaca hadduuse qof sheegto calayhi qof kale korkii damaaniira shilimada haduu ku sheegtay xaalatan oo hadda laga rabo maalan kolkaasuu fasaalaxahu kii kale wuxuu kula sulctamay bidaraahima shilimo dahaba iyo kuwii hore ahaa ka dambe waa daraahim fila qalin wey maajalatan oo dayna lam yasix sulcu asixi maayo limaada waxa waa rabowi kan dahabaa lagu sheegtay kanna filo ayuu rabaa wax inuu ku gudo sacada inuu dhiibowi ribanna siaa imanaysa lama ogola walow idacaa caleyhi korkiisa hadduu ku sheegto danaaniira silima dahaba xaalatan oo hadda layska raba maalan iyo wax lamida fafasaalaxahu kii wax lagu sheegtay wuxuu kula heshiiyey kii wax sheeganayey bidaraahima shilimo qalina muajalatan madan la geliyey lam yasixa sulxumaa soco liana sarfa lacag isku bedelashadaas yusharatu fiihi waxaa la shardiya alqablu gudoomi fi lmajlisi goobta nafteedii lagu kala gudoomo walow idaca hadduu qof sheegto calayhi qof kale korkii bustaanan beer wafasaalacahu uu kula heshiiyo kii beerta binisfi diinaarin nisfi diinaar fa ina shariika kii beerta kaas lalahaa fi daari daarta gudaheeda lahu lxaqu xaq wuxuu leeyahay fi lmudaalaba dalbashuu leeyahay bisufxa uu dalbo wuxuu aqaar maguurta hadduu yahay kii nisfu dinaarkiiba u tuuraya lala heshiiye isagaa lixiisii la wareegaya daar iyo guriga aad walow idacaa aleyhi korkiisa bustaanan hadduu daar ku sheegto fasaala ahu wuu kula heshiiya binisfi daarin daar yuu kula heshiiyey daartii iska dhaaf nisfi daar qaado fa ina shariika ninkii daarta ninka lalahaa fi daari daarta gudaheedii ku shariigaha lahu lxaqu buu leeyahay fi lmudaalaba inuu dalbada bishifacti oo fii nisfi daarta la siiyey oo intuu qiimi iyo daarta niskeed u celiyo daartiisii qaato fi nisfi nis niskii almusaalixi bihi kan lagula heshiiyey walow saalaxahu hadduu qof qof la heshiiyo bixayawaani neefnood alaa dacwa dacwo sheegashadeed korkeed oo fa wajadahu maciiban wuxuu helay neefkii oo ceeble fa huwa mukhayarun barqaadashuu leeyahay bayna rabbihi neefkan maciiw kolkuu wixii u qoray buu yihi neefkan qaado neefka ceebaysan buu arkay iska celin kara walow saalaxow hadduu ninkii ninkii kula heshiiyo xayawaanin neef calaa dacwa dacwa korkeed fawajadahu wuu hela neefkii maciiban inuu dhaliilan yahay fa huwa ka neefka dhaliishana la siiyey mukhayarun door buu leeyahay bayna rabbihi neefkii inuu celiyo oo waqdihi inuu neefkii qaato wahaakadaa sidaasaa lagu wadaa kullu sulxin sulx kulligii kaana ahaaday min hayri jinsi lmusalaxi calayhi min hayri jinsi lmusalaxi calayhi kii lagu heshiiyey hadduu jinsigiisiiba ahayn beecbaa imanaya wixii axkaam beeclaha baa meeshii dareereysa oo imanaysa fa huwa ka noocii laysku sheegtay noocan ahayn lagu heshiiyey kalba cigu lamid